بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نواسخ المبتدأ والخبر waxaynu culima ka soo baxnay juskii hore ee kitaabka qadriga ah oo inoo dhammaaday ayaynu juskii labaad maanta insha allahu tacaala bilaabaynaa juska labaad wuxuu ka bilowdaa nawaasikhu lmubtada'i waalkhabar mubtadaha iyo khabarka kuwa nawaasikhda u ah ee dusha ka gala nawaasikhdana waxaa loo qaybiyaa xagga camalka saddex qaybood wax mubtadaha iyo khabarka labadaba wada nasbiya waa danna wa akhawaatuhaa iyo wax mubtadahana rafciya khabarkana nasbiya waa kaana wa akhawaatuhaa iyo wax sidaa cagsigii sameeya oo mubtadahana nasbini khabarkana rafcini waa ina wa akhawaatuhaa haddaba nawaasikda ayuu sheekhu halkan maanta insha allahu tacaala aynu ku arki doonaa isagoo inoo qayb qaybinaya oo qayb kaste halkeega inoogu keenaya nawaasikhulmubtada'i mubtadaha iyo walkhabari khabarka nawaasikdoodii baabun annawaasikhu kuwa wax nasakhaa ereyga nawaasikh ihi waa jamcu naasikhin naasikhuna waa ka wax bedela ama dooriya cadceedda oo kale markay hadhka bedesho ee xag buu u jeeday xag aan ahayn ay u jeedisabaa naasikh lagu tilmaami karaa haddana waa xukunkii mubtadaha iyo khabarka uu lahaa kuwa beddelaya sida kaana waa akhawaatuha ah oo kale oo markaan idhaahdo ashamsu daalicatun ee labadaba marfuucan ka dhigo haddaan kaana ku daro ka horee mubtadaha ana marfuucnimadii waa loo dayni ka dambe ee khabarka ana mansuub baa laga dhigan waxaana loogu dhawaaqi kaanat ishamsu daalicatan kaanadaasi labadaba iyadaa ku camal fashay shamsada godaalkaa saarani godaalkii markii mubtadahana ma aha godaalka mubtadaha ibtidaha keensanayey haddana godaalka shamsada saaran kaanada ayaa kaanada keensanaysa waa basriyiintu siday qabaan nimanka kuufiyiinta la yidhaha waxay ku tegeen kaanat ishamsu daalicatan markaan idhaa kaanadu daalicada bay nasbisaaye shamsadu sidii marka horeba ay marfuuca u ahayd ayay haddana marfuuc u tahay kuufiyiinta hal oo la weydiiyey ayay ka jawaabi kari waayeen waxaa la yidhi waynu aragnay ficil wax qura rafcista waa ficilka laasimka ah oo kale tusaale ahaan waxa kaloon aragnay ficil waxna rafciya waxna nasbiya waa ficilka mutacadiga ee mafcuulka qaata iyo faacilka oo kale af carabiga ma la hayaabaa la yidhi ficil wax nasbiya oo wuxuu rafciyaaba ayna jirin jawaabtii maya bay noqotay waxaa la yidhi haddaba haddaad tidhaahdiin kaana wa akhawaatuha khabaruun bay nasbiyaan ee mubtadaha kuma camal falaan oo ibtidihii horaa ku camal falaya waxa ka dhalan hadalkiina in la yidhaah ficil wax nasbiya ayaa afcarabiga jira oo wuxuu rafciyaana ayna jirin taasina waa arrin la diidan yahay annawaasikhu kuwa nasakha ee dooriya lixukmi khabari qura ma odhan kuufiyiintu lixukmi khabari bay qabaan basriyiintuna lixukmi mubtade walkhabar bay qabaan lekaanadu labadaba ku camal falaysaaye annawaasikhu kuwa nasakha lixukmi lmubtada'i mubtadaha xukunkiisa iyo walkhabari khabarka xukunkiisu halaathatu anwaacin waa saddex nooc axaduhaa saddexdaa mid ka midihi kaana weeyi wa amsaa weeyi wa asbaxa weeyi wa adxaa weeyi wa dallo weeyi wa baato weeyi wa saara weeyi wa layse weeyi wamaa zaala weeyi wa wamaa fatia weeyi wa manfaka wamanfaka wamaa barixa iyo wamaa daama weeyi waa saddex iyo toban ficil saddex iyo toban tobankaa ficilba mubtadiya khabar bay dusha ka galaan mubtadaha iyo khabarka ay dusha ka gelayaan mubtadihiina marfuuc bay ka dhigan ismina waa loo bedeli magiciisii khabarkiina mansuub bay ka dhigan waa saddex iyo toban kuba saddex iyo tobankaba sidaasay shaqadoodu noqon fa yarfacna way rafcinayaan saddex iyo tobankuba almubtada'a mubtadaha way rafcin isman kiyo mag ismi u allehunna iyaga waa ismu kaana ayaa la odhan magacaa ismiga kaana ah waa tasmiya bilaa munaasaba bay nuxaadu yidhaahdeen waa magac la bixiyey oo munaasaba uu meesha u leeyahay ayna jirin ismu kaana kaana magaceegii oo kaani ma ismiba mayada magacba u baahan ismu kaana ismigii kaana kaani ismi ay leedahay ismu kaana magacaasi waa tasmiya bilaa munaasaba bay culimadu yidhaahdeen wax munaasaba ah oo nuxaaddu halkaa ay u eegeen ma jirto fa yarfacna way rafcini almubtadaa mubtadaha isman ismi iyagoo lahunna iyaga u ah wa yansibna wayna nasbini alkhabara khabarka khabaran khabar isagoo lahunna iyaga u ah wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuu ahaaday qadiiran ayuu ahaaday mid awood badan ama qudradiisu ay aad iyo aad facaale u tahay wa kaana rabbuka qadiiraa ficilka naasikhihi waa kaana ismigii mubtadaha ahaan jiray waa rabbuka khabarkiina waa qadiiran hadalkaa asalkiisu wuxuu ahaa marka kaanada laga saaro rabbuka qadiirun rabbuka rabbigaa qadiirun waa mid qudradiisu ay cajiib tahay rabbuka qadiirun kaana marka lagu daro rabbukada sidii baa loo godi laakiin godaalka ayaa kala duwan midna ibtide ayaa sababaya midna kaana ayaa sababaysa qadiirkana waa la nasbin wa kaana rabbuka qadiiraa halkaa sheekhu wuxuu kaga soo baxay matnigii bal sharixiisa intaa aynu eegno annawaasiku kuwa nawaasikhdu waa jamcu naasikhin naasikh la jamciyey wa huwa isagu fi luqati luqada min annaskhi buu ka yimid oo bimacna alisaalati tirtirin macnaheed ah yuqaalu waxaa la yidhaahdaa nasakhat ishamsu cadceeddii ayaa tirtirtay adilla hadhkii ayay baabi'isay idaa asaalatu markay zuuliso wa fil istilaaxi heshiiska culimadana maaka weeyi yarfacu rafcinaya xukmalmubtadai mubtadaha xukunkiisii buu rafcinayaa yuu zuulinayaa yarfacudaasi godaya ma aha waa yuziilu maa yarfacu marka lagu dhaha yarfacu waa maa yuziilu baa looga jeedaa maa yarfacu waayo yarfacu marna waa rafcaha caadiga ah ee godaalku uu ka mid yahay madna waa koryeelid iyo isaala looga jeeda hadda waa isaalo maxaa lagu kala garanayaa labada macno kolba kay tahay yarfacuda mafcuulkeegaad u fiirsan haddii maa yarfacu mubtadaa la yidhaah oo mubtada uu ku xigo waa ti waa rafcihii godaalkaoo kale ahaa haddii laakiin xukun uu ku xigo oo maa yarfacu xukma mubtada la yidhaah mubtadaha xukunkiisa waa la zuulinaya waa la zuulinaya markaa maa yarfacu waa mid rafcinaya oo zuulinaya xukma mubtada'i mubtadaha xukunkiisa iyo walkhabari khabarka xukunkiisa wa huwa kaasi alaaatu anwaacin waa saddex nooc maa yarfacu mubtadaa mubtadaha mid rafcinaya kani waa rafcihii dambe ee godidda ahaa oo yansibu nasbinaya alkhabara khabarka wa huwa kaana wa akhawaatuha waa kaaniya kuwa lamidka ah waana saddex iyo toban iyo wamaa yansibu mid nasbinaya almubtadaa mubtadaha wa yarfacu haddana rafcinaya alkhabara khabarka wa huwa kaasina ina wa akhawaatuha waa ina iyo kuwa lamidka ah iyo wamaa mid yansibuhumaa wada nasbinaya macan si wada jir ah u wa huwa kaasi danno iyo wa akhawaatuhaa waa danno iyo kuwa lamidka ah wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alawalu ka koobaad waxaa lagu magacaabaa oo min macmuuley baabi kaana kaana baabkeega labadeeda macmuul ah isman baa lagu magacaabaa wa faacilanna waa lagu magacaabaa faacilkaasi maaha tasmiye xaqiiqiye waa tasmiya majaaziya wa yusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa ahaaniika labaad khabaran khabar baa lagu magacaabaa wa mafcuulan mafcuulna waa lagu magacaabaa khabar iyo mafcuul wa yusamaa waxaa lagu magacaabayaa alawalu ka hore oo min macmuuley baabi danna baabka danne labadeeda macmuul ah isman baa lagu magacaabaa wa haaniika haaniga ana khabaran baa lagu magacaabaya wa yusamaa alawel ka hore waxaa lagu magacaabaa oo min macmuuley baabi danna baabka danne labadeeda macmuul ah mafcuulan awel mafcuulka koobaad baa lagu magacaabi waani ka labaadna mafcuulan haaniyan baa lagu magacaabay mafcuulka labaad kaana wa akhawaatuhaa kaana wa akhawaatuhaa buu haddaba saddexdii qaybood sheekhu soo qadimay waxaa loo baahan yahay kaana wa akhawaatuhaa inaan eegno bal hadda sheekhu siduu usoo dhigo ama siduu uga hadlo waalkalaamu kalaamku alaan hadda fii baabi kaana kaana baabkeeguu ku sugan yahay wa alfaaduhu ereyadiisuna halaaa casharata lafdatan waa saddex iyo toban lafdi saddex iyo toban lafdi weeye toddoba ayaa la haleeshiiya oo sidaasoo kaluuna macno ah toddobada la haleeshiiyo aadda iyo rajaca iyo caado iyo istixaala iyo xaaro iyo raaxa iyo taxawalo ayaa ka mid ah walkalaamu kalaamku aalaan hadda fii baabi kaana kaana baabkeegii ayuu ku sugan yahay wa alfaaduhu alfaadiisuna halaaa casharata lafdatan waa saddex iyo toban lafdi wa hiya iyadu calaa halaaثati aqsaamin saddex bay u qaybsami maa yarfacu mubtadaa mubtadaha mid rafciya wayansibu lkhabara khabarkana la nasbiya bilaa shardin shardi la-aantii waa sideed baynu odhan jirnay waxa mubtadaha rafcini khabarkana nasbini waa sideed wa hiya amaaniyatun waa sideed kaana weeyi wa amsaa weeyi wa asbaxa weeyi wa adxaa weeyi wa dallo weeyi wa baato weeyi wa saaro weeyi wa layse weeyi sideediiba kuwaa iyo wamaa yacmalu mid samaynaya haada alcamala camalkan bishardi an yataqadama inuu ka horeeyo ayaa la shardiyaa calayhi dushiisa nafyu nafyi inuu ka horeeyo ow shibhuhu ama wax shabahay inuu ka horeeyo wa huwa kaasi arbacatun afar buu noqonayaa zaalo weeyi wa barixa weeyi wa fati'a weeyi wanfaka weeyi afartaa waxaa la shardiyaa nefyi iyo wax shabahay inay ka horeeyaan fa nafyu nafyigu naxwu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan mukhtalifiin inay iskhilaafsanaadaan ficilka naasikhi waa yazaalu oo laamka ku jooga calaamatu rafcihiisuna waa marfuuco waa thubutunuunka ismigii mubtadaha ahaan jiray waa waawljamaacada walaa yazaaluun wowgaasaa mubtade ahaan jiray mukhtalifiina waa khabarkii mansuubka ahaa jamac mudakar saalim weeyaanoo ya-daasaa lagu nasbiyey la nabraxa ka zuuli mayno calayhi dibiga dushiisa caakifiin inaan dul fadhfadhinno ficilka naasikhii waa nabraxa waana nefyi baa ka horreeya oo lan baa ka horraysa sidii marka horeba la ay uga horreysay nabraxana waa barixa oo la mudaariceeyey ismigii mubtadaha ahaan jiray waa naxnu mustatira khabarka mansuubkiina waa caakifiin waa jamc mudakaru saalim ya-daasaana lagu nasbiyey wa shibhuhu nafyiga ka shabahaana huwa nahyu waa nahyiga iyo wa ducaau ducada nahyi iyo duco falawalu ka hore halka nafyiga ay marka qaar duca ay imani ama nahyiba uu imani falawalu ka hore waa ducada ka qowlihii gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeye nin gabayaa ah ayaa gabay saaxi shamiir walaa tazaal daakira almowti fanisyaanhu dalaalu mubiinuun faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun saaxi saaxiibkayow shamir faydo ama xaydo walaa tazal hana ka zuulin daakira almowti geerida inaad xasuusnaato fa nisyaanuhu ilowga geeridu dalaalun waa baadi mubiinun iska cad haddaad geerida ilowdo baadi cad baad ku dhex jirtaa buu ku yidhi waxaan doonaynaa walaa tazal daakira almowt baan doonaynaa walaa tazal daakira almowt haddaba walaa tazal daakira almowt ducadii maahe waa nahyigii nahyigii buu inoo tusaaleeyey ficilka naasikhi waa walaa tazal ismiga mubtadaha ahaan jirayna waa anta halkaa mustatir ku ah khabarka mansuubka awel hore marfuuca ahaan jirayna waa daakira tazal ereyga ka hor marayna waa laadaa oo naahiye ah maaha naafiyo waa naahiyo saaxib waxa ka maqanba saaxibo weeye xadafkaa ba'da looga xadfayna waa xadafan qiyaas ahayn inuu shaad ah weeye lama ogolo xadafkaa ah. meelaha yar ee carabta laga soo wariyey mooyaane saaxi saaxiibkayow shamir faydo oo walaa tazal ha ka zuulin daakiralmowti mowdka inaad xasuusnaato fa nisyaanuhu ilowgiisu dalaalun waa baadi mubiinun iska cad وثاني haanii ka labaad waa ducada eh ka qowlihi gabayaaga kale qowlkii oo kaleba weeye alaya slamiya daaramaya cala lbilaa walaa zaala munhallaan bijarcaa'ika alqadru gabayga waxaa ka horreeyey beydkan laba beyd oo sharuxu uu hoosta ku taabanayo inan buu tilmaamayey ama uu u ducaynayey wuxuu idhi inanta lahaa bansharun milu lxariiri wamantiqun rakiimu lxawaashi laa huraa'un walaa nasruun وعينان قال الله كنا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر ألا يسلمي دارميا على البلا ولا زال منهلان بجرعائك القدر lahaa inantan waxaa u sugan buu yidhi basharun jidh mislulxariiri xariirtoo kale aad moodo inantan ilaahay wuxuu ku arsaaqay buu yidhi jib jidh aad xariir moodo xariirta waxaa looga jeedaa jileeca iyo nucuumada ayaa looga jeedaa kolkaa gabadha inayna gabadh jidh fale ama safan uu ka dilaacay oo haddii la taabto kusanaysa ama kumudaysa inayna ahayn ayuu doonayaa inuu tilmaamo wuxuu idhi lahaa basharun bashar iyo jidh ayay leedahay mislulxariiri xariirta oo kale ah xagga muuqaalkuu ka amaanay xagga maqalkana wuxuu doonayaa inuu ka hadlo hadalkeegu tala waa sidee ma hadal laga didaa wa mantiqun hadal bay leedahay rakhiimulxawaashi dhinacyadiisa oo dhan ba ay naxariisi ka muuqato iyo dabacsanaan hadalka labadiisa dhinacba dabacsanaan baa ka muuqata ayuu yidhi alxawaashi bui xaashiyadu waa dee dhinaca hoose dambe ama dhinaca hore rakhiimulxawaashi labada dhinace inanta hadalkeeguba jileec baa ka muuqda oo talow inanta oo dhan wuu jilicsan yahay muxuu odhan waayey labada daraf oo qura ayaa jilicsan muxuu u yidhi waxaa la yidhi qofku markuu hadlayo marka hore canaan buu kugula duldhacaa uu xanaaqsan yahay ila waxba ma oge markuu wax ogaado ayuu qoomamoodaa yuu yidhah waan khaldamay raalli noqo marka hore inuuna qofku hadalkiisu dabacsanayn baa dhici karta waxaa laga yaabaa marka hore isagoo caadiya intuu hadal idiin bilowdo inaad wada murantiin ood gebagebada uu hadalkiisii qadhaadhaado uu xaggaa ka dambe ka xumaado hadal hadduu xumaanayo labada dhinac buu ka xumaadaa sida caadiga la yaqaano cuqaladu waxay yaqaaniin inu labada daraf hadalku ka xumaado ama marka la bilaabayo ama markuu gebagaboonayo laakiin intaa dhexda inta badan ma aha kolka ninku inanta wuxuu ka hadlay labadii meeloodu hadalku ka xumaan jiray labadaaba hadalkeegu waa hadal rakhiima oo jilicsan buu yidhi rakhiim lxawaashi hareerihiisaa jilicsan inantu ma hadal badan tahay laa huraa buu yidhi ma aha inan duryanta uun oo waduunoo hadasho uun ma aha haddaamala waa qofaan hadlaynoon hadalkaba aqoon wuxuu yidhi walaa nasrun mana hadal yara hadalkeegu mana badna mana yara labaduba waa dhaliil sida ay dee rag badani haystaan in kastoo la og yahay hadalka yari inuuna isagu dhaliil noqonin marnaba hadalka yari hadduu hadalkaagu dahab yahay aamuskaaguna waa fido ayay mahmaha carbeed odhanaysay hadalkaagu halkuu dahab ka yahay aamuskaaguna waa fido kama laalaado kolka haddaad aamusto dee meelo badan baa ayaa runtii qofku uu qaniimo helaya xataa lahaa inantu waxay leedahay basharun jidh milulxariiri xariirtoo kale ah wa mantiqun hadal bay leedahay rakhiimulxawaashi labada daraf jilicsan laa hura ma hadal badna walaa nasrun mana hadal yara wa caynaani laba indhood buu ilaahay u abuuray buu yidhi qaala allaahu ilaahay baa yidhi kuuna ahaada oo fakanata way ahaadeen laba indhoodoo ilaahay intuu abuuray ahaade uu yidhi oo ahaaday ayay leedahay buu yidhi labadaa indhood facuulaani waxay ku sameeyaan waa mubaalaqa welibana facuulaani waxay si khatar ah ugu sameeyaan bilalbaabi qalbiyada maa tafcalu lkhamru khamradu waxay ku samayso qof khamre cabay u waashaa labadaa indhood qofkay soo eegaana u waalanayaa buu yidhi kolkaa halkaasu inantii la maray markuu ka hadlayey halkaa markuu marayuu isyidhi u ducee un inanta wax kaloo tidhaa ah, ma jirte alaa yaslami ilaahay idankii badbaad buu yidhi badbaad oo kolkaa ayuu badbaad leeyahay talow ma inanta lafteedaa badbaad la leeyahay maya waa inanta gurigeega waa hooyigeega waa meesheedii waayo inanta inaad ka hadashaa waa mar dambe laakiin ogow inanta iyo waxa ku tacaluqaba inaad u ducaynaysid waa gurigoodii gurigoodiibaad markaa ayuu u ducaynaya alaa yaslami ilaahay idankii badbaad yaa daara maya inanta maya la yidhaah daarteeda ay badbaad calalbilaa macalbilaa baaliyowgan ku haysta miciisa ilaahay idankii badbaad baaliyowgani waa maxay miyayna habaan ahayn gurigan baaliyoobay ow badbaad waa maxay macnaheegu waxa weeye cumri dherer buu ilaahay uga baryaya calalbilaa baaliyow guriganow in badan adigoo jiray oo wakti badani ku soo maray haddana dadkaagu ha badbaadaan walaa zaala kama zuulo munhallan inuu ku hooro bijarcaa'ika caradaada iyo ciiddaada ama mooskaaga alqadru dhibicda roobeed ilaahay waxaan ka baryayaa buu idhi guriyow ciiddaada inuu roobku ku da'o mar kaste una marnaba ka qaadin maxallu shaahidkeennu waa walaa zaala munhallan bijarcaa'ika alqadru halkaa ficilka naasikhii waa zaala ismigii mubtadaha ahaan jiray waa alqadru oo xagga dambuu maray khabarkiina waa munhallan oo wuu soo qadimay zaaladaasina maanta waa ducay dhacday walaa zaala ilaahay idankii kama zuulo waa duco ducadaa ayuu kolkaa uga jeedaa wamaa yacmaluhu iyo wamaa qayb yacmaluhu camal falaya bishardi an yataqadama inuu ka hor maro ayaa la shardiyaa calayhi dushiisa maa almasderiya maada masderiyada ah addarfiyatu ee haddana darfiyada ah wa huwa kaasi daama waa ficilka daama daama ka qowlihi tacaalaa alla qowlkii oo kaleba weeyi wa awsaanii wuxuu ii dardaarmay bisalaati salaad iyo wasakaati zako maadumtu xayan inta aan noolahay nebiyullaahi ciise wuxuu leeyahay calayhi salaam wa awsaanii wuxuu ii dardaarmay ilaahay bisalaati salaad iyo wasakaati zako maadumtu intaan daa'imsanahay xayan mid nool maxalushaahidkeennu waa dumtu oo daamo ka timid ficilka naasikhi waa daama ismiguna waa ta'da dumtu ta'daasi waa ismigii mubtadaha ahaan jiray khabarkii marfuuca ahaa ee hadda mansuubka noqday waa xayun hal arday baan doonayaa oo maadumtu xayanta ah ficilka naasikha ah ka tuura mubtadiya khabarkana soo celiya sheekh xuseen waxaan umalaynaya aday ku haysataa maadumtu xayan inaad ficilka naasikha a ah tuurto mubtadiya khabarka unaad ku celi sidii hore ka dhigtaan rabaa masterkii baad dhalaalisay ha dhalaalinin daamada tuurba intayn daam maa dumtuda intaan meesha la keenin mubtadiya khabarkii caadiga aha iskaga dhawaaq waxaa keliya caawin kara sheekh yuusuf oo albaabka fadhiya haye may waan ku sugaya welibana maxaa tidhi sheekh yuusuf ana xayun jazaaka allah khayr eeg ana xayun mubtadiya khabarkaa ana xayun ayaa daamo ku dar lagu leeyahay maxaad samaynaysaa markaa anadii dee waa inay tagoda noqotaa xayun tiira waa inay mansuub isku bedeshaa maadumtu xayan intaan noolahay baad odhanaysaa ey muddata dawaami intaan daa'imsanahay xayan mid nool wa sumiyad waxaa lagu magacaabay maa kelmadda maa haadihi ee tan ah masderiyatan masderiya lagu magacaabay liannahaa iyada tuqadaru waxaa lagu qadaraa bilmasderi masder masder baa lagu dhalaaliyaa wahwe dawaamu waa dawaam wadarfiyana waa lagu magacaabaa liannahaa iyada tuqadaru bidarfi darf baa lagu soo qadaraa wa huwa lmudda waana muddada halkaa waxaynu kaga baxnay matnigii hore bal hadda matniga labaadna culima aynu eegno waqad yatawasadu inuu dhexda galo ayaa la arkaa alkhabaru khabarku inuu dhexda galo ayaa la arkaa naxwu falaysa sawaa'an caalimun wa jahuulun oo kaleba weeyi wuxuu inoo sheegayaa kaanada iyo akhawaadkeed markay mubtadiya khabar galaan mubtaduu xagga horuu maryo ismigii kaana ayuu noqonayaa maalan khabarkuna xagga ugu dambayse ayuu gelayaa haddaba khabarkii mubtadaha ka sii dambaynayey ayaa laga yaabaa ficilka naasikha ah iyo ismiga berhtankooga inuu soo fadhiisto waqad yatawasadu waxa dhexda gelaya alkhabaru khabarkii naxwo falaysa sawaa'an caalimun wa jahuulun waa gabay buu ka soo qaatay waxaa lahaa samaw al nin la yidhaah oo yahuudiya nin aad iyo aad ballanta ugu fiican buu ahaa diinteenna cadaaladdeeda waxa ka mid a qofku gaalba ha ahaadee wuxuu lahaa inaad u qirto walaa yejrimanakum shana'aanu qawmin calaa anlaa tacdiluu waxa weeye samowal waa nin yuhuudiya laakiin haddana ballan ballan wanaag marka la yidhaah kow buu ahaaye laba maahayn aad buu ballanta ugu fiicnaa aad buu wakhtigiisii nin ka muuqdo oo namber kow lagu tilmaami karo xilligiisii ayuu ahaa samawal inankiisii curdeed waxa loo dilay alaab yaroo seef iyo waxyaabo yaryaroo nin uu u dhiibtay uu ku ammaanaystay ayay yidhaahdeen alaabtii noo dhiib ninkaa cadow baanu ahayne wuxuu idhi waa ammaano la ii dhiibtay oo dhiibi maayo albaabkiibuu ka soo xidhayoo ka ii soo galana waan dilayaa buu yidhi kii oo halkaa la ysku haystaa wiilkiisii curdeedoo uwaadhsi ku maqan ayaa yimid oo waa la qabtay waxay yidhahdeen alaabta ammaanada ah haddaad dhiibi weydid inankaagaa curdeed baanu dilaynaa wuxuu yidhi ammaanadaa igu culuse labada inanka igaa fududo inanka iga dilo buu yidhi inankiisii halkii baa lagu dilay kolkaa ninkani gabay ayuu lahaa aad iyo aad runtii u qiimo badan bal hadda beydkanuu ka soo qaatay beydkan shadri buu ka soo qaatay xagga hoose ayuu ku dhammaystirayaa sidaynu arkayno waqad yatawasadu inuu dhexdhexaysto ayaa la arkaa alkhabaru khabarku inuu dhexdhexaysto oo halku dhexdhexaysani kaanada iyo ismiga dhexdooduu geli naxwu falaysa sawaaan ma sinna caalimu nin aqoon leh iyo wajahuulu nin jaahila oo aada u jahli badan ficilka naasikhi waa laysa ismigeegii waa caalimun khabarkeegiina waa sawaaan haddaba halkeebuu khabarkii yaalaa miyuuna dhexda gelin sawaaan layse iyo caalim barhtankoogiibay bay fadhidaa waxaana loo baahnaa inay sawaa'antu caalimunta ka sii dambayso fa laysa ma aha caalimun nin caalima iyo wajahuulu nin jaahilihi sawaaan kuwa siman buu yidhi caalim iyo jaahil ma sinna waa xaqiiqo jirta weeyaan yajuuzu waxa bannaan fii haadalbaabi baabkan aynu joogno waxa ku banaan waa kaana wa khawaatuhaa an yatawasada inuu dhexda galo alkhabaru khabarku inuu dhexdhexaysto baynalismi ismiga iyo walficli ficilka dhexdooda kamaa yajuuzu siduu u bannaan yahay fii baabilfaacili baabka faacilka an yataqadama almafcuulu mafcuulku inuu ka hormaro maro cala alfaacili faacilka inuu ka hor maro qaala allaahu tacaalaa alle ayaa aayad qur'aana ku yidhi wa kaana xaqan xaq weeyi calaynaa annaga dushayada nasrulmu'miniin mu'miniinta inaan u hiilinno ilaahay baa yidhi qof mu'mina inaan u wa waa aniga isaaran bu ilaahay leeyahay wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin haddaba ficilka naasikhi waa kaana ismigeyga marfuuciihina waa nasrulmu'miniin waa nasrigaa khabarkii mansuubka ahaana dhexduu galay oo waa xaqanta xaqantaasi waa khabarkii oo ficilka naasikhoo kaana ah iyo ismiga nasriga ah bertankooga ayuu soo fadhiistay akaana linnaasi dadka miyuu u ahaaday cajaban wax lala yaabo an awxaynaa inaannu u waxyoonnay dadkuma waxay la yaaban yihiin inaanu u waxyoonnay ficilka naasikhihi waa kaana ismigii waa masderka muawelkee an awxaynaa ah khabarkiina wuu soo qadimay oo dhexduu galay oo waa cajabanta wa qara'a xamza wuxuu akhriyey iyo wa xafsa qaariga xamse iyo raawiga xafsa wuxuu akhriyayaa laysa albira an tuwalluu wujuuhakum layse albira oo albirada la kor dhigo halka quraada kalena ay ka akhriyayaan layse albiru oo albiruda la godo oo ismu layse laga dhigo layse albira markaan idhaa ismigii laysi waa antuwallu masderka laga dhalaalinaye muawalka ah khabarkii laysina dhexduu galay oo waa albira laysa ma aha albira biri iyo iyo daaco antuwalluu jeedintiina wujuuhakum wejiyadiina aad u jeedinaysiin qibala almashriqi waalmaqrib bari iyo galbeed inaad u jeedsatiin hamoodina biri inay tahay binasbi lbira bay akhriyeen wa qaala shaacir gabayaabaa gabay wuxuu yidhi saliin jahilt الnaas canna وcanhm falaysa sawaan caalimu wa jahuuluun gabayga bilowgiisu labada beyde halkaa ku qoran sharaxa ayay ahaayeen ida almar'u lam yadnus min allumi cirduhu fakulu ridaayin yartadiihi jamiilun wain huwa lam yaxmil calى nafsi daymaha falaysa ilaa xusni hanaa'i sabiilun inan buu ku soo halqabsaday inanta laba ninbaa u wada sheeko tegey si ay ku kala doorato ayay garan weyday labada nin ee u sheeko tegey kay guursataa ma kan mise kan labada ninee inanta u wada yimid keebay dooranaysaa mana garanayso inantu waynin uu hadlay markaa ninkanaa hadlay wuxuu yidhi salii weydii in jahilti haddii aad jahli kaga jirto annaasa dadka weydii cannaa annaga iyo wa canhum iyaga oradoo dadka soo waraysa buu yidhi haddaadanna kala garanaynin annaga iyo iyaga dadka soo warayso buu yidhi falaysa ma aha caalimun mid siman caalimun mid caalima iyo wajahuulun mid jahli badani sawaa'an kuwa siman qof wax og iyo qof aan wax ogayn ma sinna ee dadka waraysa buu yidhi haddaba waxa jira seli in jahilti naasa canna wa anhum ereygaa annaasa ah ayay kutubta qaarkood iraab kala siiyaanoo waxay ragga qaarkood moodeen in jahilti naasa annaasadin inay jahilti mafcuulu tahay bay moodeen ma aha mafcuul uma aha seli su'aal annaasa dadka in jahiltid waa muctarida markaa seli inanay weydii in jahilti haddaadan waxba kala garanaynin annaasa dadka warayso cannaa annaga iyo wa canhum iyaga xaggooga fa laysa ma aha sawaa'an kuwa siman caalimun qof caalimo iyo wa jahuulun qof jaahili iye jaahil iyo dadka warayso buu yidhi maxalu shaahidkeenna waan aragnaa ficilku waa leysa ismigii waa caalimun khabarkiina waa sawaa'an khabarkii sawaa'an haaya xagga dambe meri lahaa ayaa tawasud sameeyo bartanka soo fadhiistay waa arrin iska bannaan aayadda horena waan ka faa'iidaysanay wa qaala alaakhar nin kale ayaa isna gebay tiriyo wuxuu yidhi latiiba lilcayshi maadamaad munaaqasatan ladaatuhu bidikaari lmowti waalharami noloshu dhadhan iyo macaantoona male buu yidhi noloshu dhadhan iyo macaantoona male kol hadday geeriba ka dambayso say noloshu kuugu maaanaan kuugu macaanaan laa diiba wax wanaagihi lilcayshi nolosha uma aha noloshu ma wanaagsana maadaamad intay daa'imsan tahay munaqasatan mid calwismaysa oo ama la calwinayo ama calwis noqonaysa ladaatuhu macmacaankiisu bidikaari ilmowt geerida xasuusteeda ayay ku calwismaysaa walharami iyo gebowga kol hadday geeri iyo gabowba ay jiraan geeri iyo gabow noloshu macaan male buu leeyahay maxalu shaahidka aynu soo qaadanay waa maa daamad munaqasatan ladaatuhu ficilka naasikhu waa daamad ismiga marfuuci ihina waynu aragnaayo maa laa tiiba lilcayshi maa daamad ladaatuhu baa ismigiiya khabarkiina waa munaqasatan haddaba munaqasatantoo khabarkiihi tawasud buu sameeyey bartanka ayuu soo galay wa can ibni durustaweyhi waxaa laga wariyey annahu ninkaasi manaca inuu diiday taqdiima khabari laysa khabarka layse inuu hor maro wa manaca ibnu mucdil ninkii sheekhii ibnu mucdil la odhan jirayna wuxuu isna diidey fii alfiyatihi alfiyadiisa ibnu mucdi sheekheenan maxamed ibnu maalig baa alfiyada ku soo halqabsan doona oo odhan doona faa'iqatan alfiyata bni mucdil waxaa la yidhi isaga ayaa kusii halqabsaday culimadii ka sii horreysay oo isaga ayaa sii yidhi faa'iqatan alfiyata kadaayo culimadii ka horreysay ayay taydu ka sii qiimo badan tahay buu yidhi alfiyadaydu alfiyadii raggii iga horreeyey way ka sarraysaa haddaba sheekha ibnu mucdi oo maxamed ibnu maalig laftiisa la imtixaanay markuu yidhi alfiya faa'iqatan alfiyata bni mucdin kitaabka laba kun buu ugu talagalay inuu ka dhigo markuu yidhi faaiqatan alfiyata bni mucdin waxay ka saraysaa ina mucdi alfiyadiisii taydana ka fiican markuu isagu is ammaanay unbu ilaahay qalbigiisa ka saaray gabaygii kitaabkii uu diyaariyeyba sheekh maxamed ibnu maalik beydkaasuu dhaafin waayey baa la kitaabka markuu dhaafin waayu beydkaa faaiqatan alfiyata bni mucdin dhinacna uu kaxin waayey ayuu riyooday riyadiibuu nin ugu yimid wuxuu ihi waxaan kitaab qorayso haa buu yidhi kitaab baan qorayey waa imisa laba kun oo bayd ama kun bayd kitaab oo halkeed maraysaa faaiqatan alfiyata bni mucdin halkaasaan marayaa ina ina mucdi alfiyadiisii taydanaa ka sarraysa oo maad ku dartid bu yidhi waan dhaafin kari waayey bu yidhi allah war waxaad ku dartaa bu yhi anaa kuu garanaye walxayu qad yaklibu alfa maytin shadrigii anaa ku helay bu yidhi walxayu qad yaklibu alfa maytin ka nooli laba kun oo dhintay uu ka digdig badan yahay laba kun oo dhintay nin nool baa ka awood badan dhe bu yidhi waayo dee ina mucdi u dhintay miyuu culimmadii inaga horraysay iyagoo aqoontoodu ay bisishahay ina yaroo gaabi hadduu wax ka sheego dee ma noola isma difaacayaan ma odhanayaan intaasoo khaladna waad leedahay intaasoo saxna waanu haynay ma odhanayaan isagaasunbaa la dhegaysanaya waxa dhacday waxaad ka dhigtaa builood ku darsataa wal walxayu qad yaklibu alfa maytin ka nooli laba kunoo dhintay uu ka awood badan yahay markaasuu maxamed ibnu maalik ayuu yidhi kaanaka ibnu mucti waxba lagu moodaa inaad tahayna mucti ina mucdibaba lagu moodaa sheekha uu u duceeyey markuu u duceeyey ilahay uu u furay waa ka xagga dambe odhanaya wahwa bisabqin isla shadi dee halkaasun wahwa bisabqin xaaizun tafdiila mustawjibun hanaa'iya aljamiila waa wuu u duceeyo ducadaa markuu u bilaabay ilaahay wuu u furay subxaanahu wa tacaala waxyaaba badanoo la isku imtixaani karaa way jiraan laaiba wamanaca ibnu mucdin ina mucdiyo ninkaayihii wuxuu diiday fii alfiyatihi kitaabkiisa alfiyada ah taqdiima khabari daama khabarka daami inuu ka hormaro ayuu diidey wa humaa maxjuujaani waxaa loo deliishanayaa labadaaba waa durustaweyhi iyo ibnu muctiya bimaa dakarnaa waxaan soo sheegnay oo mina shawaahidi adilo ah iyo wakayrihaa taa kayrkeed talow haddaba khabarku inuu bartanka fadhiisanayuu sheekhu inoo sheegaye khabarku inuu gebigoodaba xagga u horrayse ka marayo muu inoo sheegay khabarku gebi ahaanba inuu dhaafayaba uu dhinaca hore ka marayo miyuu inoo sheegay waqad yataqaddamu inuu ka hor maraa la arkaa alkhabaru khabarku inuu ka hor maro ayaa la arkaa ilaa khabara daama wa laysa daame iyo layse khabarkooga mooyaane khabarku bilowga hor uba iska dhici haddaad doonto waxaad odhan kartaa kaana muxamedun saa'iman maadan odhan jirin saa'iman ba hadalkaaga ka bilaabo waxaad tidhaha saaiman kaana muxamedun dheh saaiman kaana muxamedun saasaynu udhigaynaa waqad yataqadamu inuu hormaraa la arkaa alkhabaru khabarku ilaa khabara daame daame khabarkeega iyo walayse layse khabarkeega mooyaane lilkhabari khabarka waxaa u sugan alaaatu axwaalin saddex xaaladood khabarkii saddex ayuu yeelanayaa axaduhaa midkood ataakhiiru wa in dib laga mariyo can ilficli ficilka iyo wasmihi ismigiisaba waa inuu xagga u dambaysa maro wahuwa alaslu kanaana asala ka qowlihi tacaalaa waa alla qowlkiisa oo kale wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuu ahaaday qadiiran mid qadiir oo awood leh qadiiran waa khabarkiio xagga u dambaysa ayuu maray athaani ka labaadna atawasudu waa tawasud iyo dhexdhexaysi bayna alficli ficilka iyo wasmihi ismigiisa ayaa la dhexdhexaysanaya ka qowlihi tacaalaa alla qowlkii oo kaleba weeyi wa kaana xaqan xaq ayuu ahaaday calaynaa dushayada nasrulmu'miniin mu'miniinta hiilkooga iyo uhiilintoodu hadda minka dhexduu galay xaqantii waqad taqadama wuu inoo hormaray sharxu daalika arrinkaa sharxiisu wa haaliu ka saddexaad oo kan hadda aan ka hadlaynaa ataqadumu waa hormar cala alficli ficilka iyo wasmihi ismigiisaba laga hormaro ka qowlika oo kale weeye caaliman caalim buu kaana zaydun zayd ahaaday wa daliilu waxa daliilu ah calaa daalika arrinka ah qowluhu tacaalaa alla qowlkii ayaa daliilu ah ahaa ulaa'i ma kuwan bay iyaakum idinka kaanuu ay ahaayeen yacbuduun ahaa kuwani iyaakum kaanuu yacbuduun ma idinka idin soo caabudayeen waxaan doonayaa ereygaa iyaakum ah ayaa mafcuul u ah yacbuduuna maadaama yacbuduuna kaana ay khabarkeegii tahay kaanada ismigeegu waa jamaacada khabarkeegiina waa jumla ficliya oo yacbuduuna ah yacbuduunadaa khabarkii kay ku sii camal falaysay oo iyaakum ah ayaa xagga hore soo maray macmuululkhabarku hadduu loo ogolaaday hormar dee caamilulkhabar oo khabarka laftiisii ihina waa min baabi owlaa bay culimmadu leeyihiin fa iyaakum mafcuulu yacbuduun yacbuduun mafcuulkeegii weeye waqad taqadama wuxuuna ka hormaray calaa kaana ayuu ka hormaray wa taqadumu lmacmuuli macmuulka oo hormaraa yu'dinu wuxuu ku dareensiinayaa bijawaazi taqadumi alcaamil caamilka horumarkiisu inay iska bannaan tahay wayemtanicu daalika taqadumkaasi waa mamnuuc fii khabari layse khabarka layse dhexdiisa iyo wadaamo daamo dhexdeeda kuwaa iyaga lama ogola faama imtinaacuhu mamnuucnimada fii khabari daama khabarka daama mamnuucuu ka yahay fa bilitifaaq waa laisku waafaqsan yahy khabarka daama waa mutafaq liannaka adigu idaa qulta markaad tidhaa laa asxabuka maadaama zaydun sadiiqaka laa asxabuka kula saaxiibi maayo maadaama zaydun zaydintu daa'imsan yahay sadiiqaka saaxiibkaa uma qadamta alkhabara khabarka aad ka hormariso calaa maadaama lazima min daalika arrinkaa waxa ka dhalan taqdiimu macmuulisila silada macmuulkeegii oo laga hormariyey cala mawsuuli mawsuulkii mawsuulku ama xarfi ahaado ama ismi ha siladu kama hormari karto macmuulkeeguna kama hormari karo lianna ma ma haadihi oo tanihi mawsuulun xarfiyu waa mawsuul xarfiya yuqadaru waxaa lagu qadaraa bilmasderi masder kamaa qadamnaahu sidaan soo hormarinay wain qadamtahu haddaad ka hormariso khabarka calaa daama duuna ma ma iyo daamo dhexdooda haddaad ku qorto oo laa asxamuka ma sadiiqaka daama oo maada iyo daamada aad khabar kale dhex geliso ma banaano oo waxaan loo ogolayn taana fasal baan la ogolayn mawsuulka xarfiga iyo siladiisa lakala fasliyo taasaa iyaduna halkaa ka dhalanaysa lazima min dalika arrinkaa waxa ka dhalan taqdiimu waxaynu haynaa wain qadamtahu haddaad ka hormariso calaa daama duuna maa adan ka hormarin lazima waxa ka dhalanaya alfaslu in la kala saaro bayna almawsuuli mawsuulka alxarfiyi xarafka ah iyo wasilatihi siladiisa wadaalika kaasina laa yajuusu ma banaana laa taquulu odhan maysid cajibtu waxaan la yaabay mimaa zaydan tasxabu mimaa zaydan tasxabu waa mamnuuc inaad saa tidhaahdo mimaa zaydan tasxabu inaad tidhahdaa waa mamnuuc waayo eeg mi zaydantan inaad soo kala dhex gelisa maada ayaa la diiday ilan maadani waa masderiye wainamaa yajuuzu daalika kaasi waa bannaan yahay fi lmawsuuli ismi mawsuulka ismiga ah hayr lalifi walaam een asha ahayn taquul waxaad odhan jaaanii waxa ii yimid aladii ka zaydan daraba oo zaydantu darabo way ka hormari walaa yajuuzu ma banaana fii naxwi jaaa daaribu zaydan oo kale an tuqadimo zaydka inaad ka hormariso calaa daarib oo bilaa al ah wa ama imtinaacu daalika horumarka khabarku mamnuuca uu noqday fii khabari laysa fa huwa imtinaacaasi ikhtiyaaru lkuufiyiin kuufiyiintu siday doorteen weeyi wlmubarid sheekha mubarid baa ku waafaqay wabnu siraaj iyo sheekha ibnu siraaj ikhtiyaarkiisii wahwo saxiixu kaasaana sax ah saxiixa haddaad doonayso layse khabarkeegana lagama hormari karo liannahu lam yusmac lama maqal milu daahiban lastu ma tegayo daahiban lastu carabta lagama maqal weligeed lastu daahiban unbaa la maqlaye daahibanoo hormaraysaan la maqal waliannahaa laysadu ficlun jaamidun waa ficil jaamida faashbahad waxay shabahday casaa bay shabahday wa khabaruhaa khabarkeeguna laa yataqadamu ma hormaro casaada biitifaaqin sida laysku waafaqay wadahaba alfarisiyu sheekha farisi wuxuu ku tegay yowmnu jin ila aljawaaz bay ku tegeen inuu iska bannaan yahay mustadiliina iyagoo deliishanaya biqowlihi tacaala alaa hooyaa yowma yaatiihi maalinta uu yimaado laysa ma aha masruufan canhu mid laga leexin karayo waxay yidhaahdeen wadaalika kaasi lianna yowm kelmadda yoom ah mutacaliqu wuxuu ku tacaluqayaa bimasruufan masruufna waa khabaru laysa kol hadduu yoomku masruuf ku tacaluqayo macmuululkhabarkii hadduu layse ka hormaray sawkii qaacidada aan ku soo marnay taqadumu lmacmuul yu'dinu bijawaazi taqadumi alcaamil qaacidadii un raaca bay leeyihiin halkaasay deliishadeen waxaa loogu jawaabay yoomkani masruufka inuuna ku tacaluqaynin baa la arkaa waqad taqadama wuuna ka hormaray calaa laysa wa taqadumu lmacmuuli macmuulka oo hormaraana yu'dinu wuxuu ku dareensiini bijawaazi taqadumi alcaamil caamilka taqadumkiisa bannaanida uu leeyahay waljawaab waxaa lagaga jawaabay aayadda annahum tawasacuu waxay waasacsadeen carabtu fii duruufi darafyada maa lam yatawasacuu inayna waasacsan fii hayrihaa hayrkeed wa nuqila can sibaweyhi waxaa laga soo naqliyey sheekhii nuxaadda alqowlu inuu ku qowlay biljawaazi arrinkaasi inuu bannaan yahay walqowl inuu ku qowlay bilmanci inuuna bannaanayn sibaweyhi labadaba waa laga wariyey arrinkaasi wuu bannaan yahay iyo ma bannaana labadaba waa laga hayaa wa takhtasu waxay la khaas alkhamsatu اluwal shanta ugu horeeya bimuraad bimuraadafati saara saara inay la macno noqdaan shanta ugu horeeya waa kaana iyo amsaa iyo asbaxa iyo adxaa iyo dal saara inay la macno noqdaan baa la arkaa oo taxawul ay ay faa'iideeyaan wa takhtasu waxay la khaas noqon alkhamsatu shanta aluwalu ugu hor horeeyaa aluwalu wowga maynoo sheeday halkaa alwalu wowga maynoo shaday wux u shadayba ma jira miya waa in la shadaaye wa takhtasu waxay la khaas noqon alkhamsatu luwal shanta ugu horeeya bimuraadafati saara saara inay muraadif u noqonayaan ama ayla la macno noqonayaan yajuusu waxa bannaan fii kaana iyo wa amsaa iyo wa asbaxa iyo waadxa iyo wadallo waxa ku banaan an tustacmala in la isticmaalo bimacnaa saara saara macnaheega in loo isticmaalo ka qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeyi وbست الجبال bسا فكانت hباءa منbثا وكنتم أزواaجا ثaلاثة ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi subxaanahu wa tacaala wabusad waxaa la dukaynayaa aljibaalu buuraha basan dukayn waa la baabi'in oo fa kaanad waxay ahaani habaa'an bay ahaani habaa munbasan welibana la firdhiyey ereyga habaa'an ah mufasiriinta in badan baynu ka warannay iyo culimmada tafsiirku ereyga inay isweydiin jireen habaaan macnaheegu wuxuu yahay habaaan waa wax baaba'a habaaantu waxa weeye guryaheenna oo kale markay cadceeddu meel yar ka soo gasho ama falaadha cadceeddu markay meel ka soo gasho fallaadhaa cadceedda markaad saa u eegto ma aragni wax yar yaroo saa isku daba yaacyaaca oo haddaad qaba istidhaa aadan qaban karaynin waa wax ishuna ay arkaysa ana jirin waa waxaan jirin waa burbur buu ilaahay ka dhigayaa weeye habaaan buu ilaahay ka dhigaya waxaan jirin oo kale mumbasan oo haddana dabayli ay qaado la firdhiyey ama baahay wa kuntum waxaad ahaateen aswaajan baad ahaateen saddex alaa guruubyo ayaad ahaateen ama anwaac alaaatan saddexa fa asbaxtum waxaad noqoteen ay sirtum bay ka dhigantahe binicmatihi ilaahay nicmadiisa darteed ikhwaanan kuwa ku walaaloobay dalla wuxuu ahaaday ay saara buu ka dhigan yahay wejhu wejigiisu muswadan mid madow wa qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi amsad khalaa'an wa amsaa ahluha akhnaa calayha aladii akhnaa calaa lubadin gabayaaga gabaygaa tirinayo oo kale ayuu soo qaatay sheekheennu amsad khalaa'an wa amsa ahluhaa xatamaluu akhnaa calayha aladii akhnaa calaa lubadin ninkaa gabayaaga gabayga tirinaya ayuu sheekheennu soo qaatay amsad buuna u soo qaatay oo aynu arkayno inay tahay maxaanku dhaha bimacnaa saarat in uga jeedo amsad waxay ahaatay magaaladii ama beledkii wuxuu noqday khalaa'an lama degaan buu noqday cidla'a wa amsaa ahluhaa dadkeegiina waxay noqdeen ixtamaluu kuwa ka guuray ayay noqdeen akhnaa calayhaa waxa halaagay alladii kii ayaa halaagay akhnaa halaagay calaa lubadin lubad lubadkii halaagay ayaa halaagay baa la leeyahay lubad wuxuu ahaa gorgor la yidhaha luqmaan baa lahaa haddaba gorgorkaa kii halaagay ayaa halaagay go-aad buu u cumri dheeraa baa la yidhaahdaa gorgorkaa kii halaagay ayaa halaagay buu sheekhu leeyahay amsad waxay ahaatay khalaa'an lamadegaan iyo cidlo ayay ahaatay waa lamadegaan ama cidlo ayay noqotay bay ka dhigan tahay wa amsa wuxuu ahaaday ahluhaa dadkeeguna ixtamaluu kuwa ay guureen akhnaa waxaa halaagay calayhaa dusheeda alladii kii akhnaa halaagay calaa lubadin gorgorkii ugu dembeeyey ee uu lahaa luqmaan wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi adxaa yumaziqu ahwaabii wayadribunii abacda shaybi abacda shaybiya yabqii cindiya aladaba waa gabayga gabadh baan u malaynayaa inay tirinaysay bal haddaan eegno الحي مازق أثوابي ويضربني أبعد شيء بي يبغي عندي الأدبا أضحى وحو أهاضي بمعنى صار يمزق مد شرشر يا أثوابي مريهيغا dharku igu dul jeexjeexaa wayadribunii haddana midii garaacaya ayuu ahaaday abacda shaybii ma intaan ciraystay kadib ayuu yabqii dalbayaa cindii agtayda aladaba adab waan ku edbin buu leeyahee maanoo ciraystay buu i edbinayaa waa geed engegay baa la yidhahdaa qofku hadduu gaboobo kolka geed engegeyna dee ma qalloocsamee wuu jabaa waa inaad dishaa un bay ka dhigan tahay adxaadaa maxalushaahidkeennuna waa adxa waayru layse layse ayrkeed wagayru layse layse kayrkeed wa fatia fatia kayrkeed wazaalo zaalo kayrkeed bijawaazi tamaami halkaa wuxuu leeyahy watakhtasu baa loo soo qadaraya watakhtasu waxay la khaas noqon ama wayakhtasu wuxuu la khaas noqon hayru layse layse kayrkeed wuxuu la khaas noqon wa fatia fatia kayrkeed wuxuu la khaas noqon iyo wazaala waa saddexdaa ficil waa layse iyo fatia iyo zaala saddexdaa waxa aan ahayn waxay la khaas noqonayaan bijawaazi tamaam inay taam iska noqdaan baa bannaan tamaamka ogiibaa bannaan taan bay noqonayaan maxaa culima looga jeedaa taan bay noqon waxay ka maarmayaan ismigii iyo khabarkii iyo faacil qura iska qaadan amaa saddexdan iyagu ismi iyo khabar bay u baahan yihiin weligoodba wagayru layse layse hayrkeed wuxuu la khaas noqon wa fati'a hayrkeed wuxuu la khaas noqon wazaalo hayrkeed wuxuu la khaas noqon bijawaazi tamaami tamaamkoogu inuu iska bannaan yahay iyo dhammaystiranoogu ay اlistiغnaa'i maaran can ilkhabari khabarkii laga maarmo naxwu wain kaana duu cusratin fanadiraةu ilaa maysara oo kaleba weeye wain kaana haddii uu jiro duu cusratin qof culays u saaxiiba fanadiratun sugid ayaa dushiinna ah ilaa maysaratin ilaa intuu wax ka helayo kaanadaasi hadda ma aha ismiya khabar uma baahna faacil quray qaadan duudaasina waa faacilkii kaana oo marfuuc oo wowga lagu rafciyey fa subxaana allah ilaah baa nasahan xiina tumsuuna markaad gelabaysanaysiin wa xiina tusbixuuna iyo markaad waaberiisanaysiin tumsuuna waxa weeye waa ficil naasikha ficil naasikha maaha maante waa taam faacil quru u baahan yo waawljamaacada ah tusbixuunana faacil quru u baahan yo waawljamaacada ah khaalidiina fiihaa waad ku waaraysiin maadaamat isamaawaatu samaawaatku intay jiraan iyo walardu ardaduba intay daa'imsan yihiin ficilkaa daama ihi maanta waxay u baahan tahay faaciluunu asamaawaatu waa faacilkii wayakhtasu wuxuu la khaas yahay maa cadaa fatia fatia waxa ka soo hadhay iyo wasaale iyo walaysa saddexdaas iyo weligoodba ismiiyo khabar bay u baahan yihiin oo min afcaal haadalbaab baabkan ficiladoodiiya waa tobankii soo hadhay bijawaazi isticmaalihi isticmaalkiisu inuu banaanaado taaman isagoo taama taamima loo isticmaali wa macno tamaami tamaamka macnahooguna an ystaniya waa inuu ku kaaftoomo bilmarfuuci mid la rafciyey waa inuu ku kaaftoomo can ilmansuubi mid la nasbiyana uu ka kaaftoomo ka qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeyi wain kaana haddii uu jiro duu cusratin qof culays u saaxiiba fa subxaana allaahi ilaah baa nasahan xiina tumsuuna markaad galabaysanaysiin wa xiina tusbixuuna iyo markaad waaberiisanaysiinba khaalidiina fiihaa way ku waarayaan maadaamat isamaawaatu samaawaatku intay daa'imsan yihiin iyo walardu arladuba wa qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi تطاول الليل كبالإثمد وبات الخلي ولم ترقد وبات, ال... وبات وباتت له ليلة كالليلة, كالليلة ذي العائر الأرمد وذلك wakhubirtuhu can bani اlswadi gabayaaga gabayga tirinayoo kaleba wey wuxuu yidhi tadaawala waxaa dheeraaday layluka habeenkaagii baa dheeraaday waa imrulqays ninkii la odhan jiray tadaawala layluka habeenkaagii ayaa aad u dheeraaday bilismidi meesha ismid la habeenkii aad seexatay ama aad joogtay habeenkaasi aad buu u dheeraaday wa baata wuxuu ahaaday alkhaliyu waagi ayaa u beryey wabata baa u beryey alkhaliyu kii cidlada ahaa walam tarqud adiguna maadan seexanin wabata waagiibaa u beryey oo wabatat lahu waxa u ahaatay leylatun habeen ka leylati dilcaa'iri mid indhaha ay bakoora kaga dhacday oo kale ama saxar uu ka galay oo kale caa'irku waa isha saxar qofka markuu ka gala caa'ir la yidhaahda ka leylati dilcaa'iri saxar qofuu isha ka galay oo kale habeenkiisii oo kalea ku ahaaday alarmadi oo bakoor ay u dheedar tahay isagoo markiisa horeba bakooro qabay ayuu haddana isha saxar kaga sii dhacay waxay yidhaahdeen anoo ooyayey haddana maxay odhan jireen weyli maygu joogsatay bay yidhaahdeen isagoo marka horeba ooyayey oo xanuunsanayey ayuu dhibkaasi u dhacay waxaa maxalushaahidkeennu yahay baatada soo noqnoqotay ayaynu uga jeednaa wamaa fasarnaa bihi kaynu ku fasirnay atamaama tamaamku wahwa saxiixu isagaa saxiixa waa aliktifaa bilmarfuuc can ilmansuub kaasaa loo yaqaanaa wa can aksar ilbasriyiin basriyiinta badankooga waxaa laga hayaa wadaalika kaasi min naba'in waa war jaa'anii aniga ii yimid waxa aan la seexan waayey waa war ii yimid wa khubirtuhu waxaa la iiga warramay can beni laswadi ree beni laswad baa layga war keenay buu yidhi ree beni laswad warka iga soo gaadhay warkaa weeyaan buu leeyahay indhihiiba waan isku qaban waayey buu yidhi markaa haddaba wabaata alkhaliyu markuu leeyahay ama wabaatat lahu leylatun markuu leeyahay waa muktafigii weeyaan wamaa fasarna bihi kaynu ku fasirnay atamaama tamaamku huwa saxiixu isagaa saxiixa wa can akari albasriyiina basriyiinta badankood waxaa laga wariyey anna macnaa tamaamihaa tamaamkeega macnaheegu dalaalatuhaa tusinta weeyaan cala alxadai xadat uu tusinayo iyo wa zamaani zaman wa kadaalika sidaasoo kale u alkhilaafu khilaafku yahay fii tasmiyati maa kii tasmiyadiisa iyo magacowgiisa yansibulkhabara khabarka nasbinaya naaqisan marka lagu magacaabayo lima sumiya naaqisa naaqis maxaa loogu magacaabay facalaa maaka ikhtarnaa aynu doorannay hadday ikhtarnaahu aan doorannay haddaan ku dul sugnaanno sumiya naaqisa naaqis baa loo bixiyey likownihi ahaantiisa lam yaktafi midaan ku kaaftoomayn bilmarfuuci la rafciyaha uu yahay wa calaa qowli اaksariin ragga badan ee basriyiintu siday qabaanna liannahu suliba waxaa laga siibey adalaala tusinta cala alxadai xadad uu tusinayo wa tajarada wuxuu u qaawismay lidalaala tusin cala zamaani zaman uu tusinayo wa saxiixu qowlka saxiixihi alawalu waa ka hore dadkiisu haba yaraadaane laa tastawxish min qilati lmaashiin baa la odhan jiray wa kaana bijawaazi ziyaadatihaa mutawasitatan naxwu maa kaana axsana zaydan kaana culima waxay la khaas tahay iyaduna waa kaana oo qura mas'aladani kaana waxay la khaas tahay saddex arrimood baa la yidhaahdaa saddexda arrimood ee kaana ay la khaas tahay ayuu sheekhu doonayaa inuu inagu baraarujiyo kow horta kaana zaa'iday noqotaa laba shay oo islaazimay dhexdooday gashaa mubtade iyo khabar sheeg bal hadda zaydun qaa'imun markaad leedahay kaana ayaad ku kala dhex ziyaadin kartaa zaydun kaana qaa'imun kolka kaanadu zaa'iday noqotaa labada shay ee islaazimay maada tacajubiyada ah iyo ficlu tacajubka dhexdooday xataa gashaa kow kaanadu ziyaadadaa way la khaas tahay kaanadu waxay la khaas tahay in la xadfo oo camalkeegii uu baaqi ahaado iyadoo maqan bay haddana shaqaynaysaa waa derajada labaaday la khaas tahay kaanadiioo xadfanoo haddana shaqaynaysa oo ismiya khabar qaadanaysa wayna xadfan looma ogolo ficilada kale o dhan saddex kaanadu waxay la khaas tahay xilliga ay mudaarica majzuumka a tahay in nuunkeega la xadfi karo lam akun markaad leedahay lam akun maxaad odhan kartaa nuunkaad xadfi kartaa walam aku bagiyan baad odhan aku nuunkii waa la xadfay saddexdaa qodob ayay kaanadu la gaar tahay waana sababta loo yidhi kaana waa akhawaatuha ila waxa lagu oran kara maxaa loo odhan waayey laysa waa akhawaatuha maxaa loo odhan waayey asbaxa waa akhawaatuha waxaa kaana waa akhawaatuha oo qura loo yidhi kaanadu waxay la khaas tahay waa umulbaabo saddex xukun oo loo ogolayn kuwa kale waxaa la ogaaday inay waalid tahay ilan owlaadda waxaa loo diidaa wax waalidka loo ogol yahe saddex qodob baa kaana loo ogolaaday keligeed wa kaana wa takhtasu kaana kaana waxay la khaas tahay bijawaazi ziyaadatiha ziyaadideeda oo bannaan mutawasidatan iyadoo barhtan ku jirta naxw maa kaana axsana zaydan maa kaana axsana zaydan waxaad ku macnayn maa axsana zaydan alla zayd maxaa qurux badnaysiiyey ama zayd qurux badana maa axsana zaydan kaanadaa ma macnaynaysid maa maxay ayaa kaana ahaaye axsana qurux badnaysiiyey zaydan zayd kaanadaasi waa zaa'ido waxayna kala dhex gashay maada tacajubiyada ah iyo ficlu tacajubka maa axsana ay kala dhex gashay teridu kaana way soo aroori fi lcarabiyati carabiyada calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood af carabiga kaana waa saddex qaybood inay naaqiso tahay iyo inay taamo tahay iyo inay zaa'ide tahay saddexdiiba hadda waynu dhiganay dee labaan soo marnay naaqisada iyo taamada waan soo marnay hadda zaa'idadiinbuu inoogu darayaa iyadaana la khaasa teridu way soo aroori kaana ficilka kaani ihi fi lcarabiyati af carabiga dhexdiisa calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood ayay u soo aroori naaqisata naaqiso inay tahay fataxtaaju waxay u baahnaani ilaa marfuucin marfuuciyo wa mansuubin mansuub naxw wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuu ahaaday qadiiran mid awood leh wa taamatan taamo inay tahay fataxtaaju waxay u baahnaani ilaa marfuucin marfuuc duuna mansuubin se u baahnaan mayso naxw wain kaana haddii uu jiro duu cusratin wain kaana duu cusra wain kaana hadduu jiro duu cusratin mid culaysu saaxiiba waa taamoo faacil bay u baahan tahay wa zaa'idatan ayay noqon falaa taxtaaju uma baahna ilaa marfuucin mid la rafciyo walaa ilaa mansuubin iyo mid la nasbiyo toona waxaan idinka digaya ilaa marfuucin mid la godaha odhanina ragga qaar baa iyagoo isla erey kaste af soomaali u hela isku daya inay yidhaahdeen marfuuci waa la goday ama yurfacu waa la godayaa ee godaalku waa damaa la yidhaha af carabiga rafca lama yidhaha laakiin rafcuhu waa erey aynaan ilaa hadda af soomaali loo garanaynin sidiisan un iskaga qaado sidiisan un rafcaha iyo nasbaha iyo u qaado laakiin markaad godaal doonaysid waa damo yudamu markaad tidhaha waa la godayaa laakiin yurfacuda waa la godaya dee ha odhanin waa ilan yurfacudu way ka caamsan tahay godaalka e wa shardu ziyaadatihaa ziyaadadeeda waxaa loo shardiyaa amraani laba amar kaanadu zaa'ida markay noqonayso laba qodob baa loo shardiyaa aaduha axaduhumaa labadaa qodob midkood an takuuna waa inay tahay bilafdi bilafdilmaadi lafdi maadiya kaanada zaa'idadii waa inay maadi tahay waa kow wa haani ka labaadna an takuuna waa inay tahay bayna shay laba shay dhexdood mutalaazimayni oo islaazimaya layse aan ahayn jaaran wa majruuran jaar iyo majruur ka qawlika oo kaleba weeye maa maxaa kaana ahaaye axsano qurux badnaysiiyey zaydan zayd asluhu wuxuu ahaa maa axsana zaydan zayd maxaa qurux badnaysiiyey faziidad waxaa la ziyaadiyey kaana bayna maa maa iyo wa ficli tacajubi ficlu tacajubka bartankoogaa lagu ziyaadiyey walaa nacni ulama jeedno biziyaadatiha ziyaadinteeda annahaa iyadu lam tadulla kuma tusayso calaa macnan macno albata go'naanba bal annahaa iyada lam yuuta loolama iman bihaa iyada lilisnaadi in wax loo isnaadiyo faacilna ma qaadanayso ismiya khabarna toona ma qaadanaysaa loo jeedaa halkaa kaanadu ziyaaday la khaas noqotay qodobka labaad maxaynu nidhi ee kaanadu ay la khaas tahay waa xadfu nuunihaa nuunka kaana ayaa la xadfaa laakiin toddoba shardi baa loo shardiyaa ki sheekeenu inuu ka sheegi doono garan mayne wa xadfi nuuni mudaaricihaa wa takhtasu kaana kaani waxay la khaas tahay bixadfi mudaariceega nuunkiisa in la xadfo haddaba sheekhu markuu mudaaricahaa yidhi wuxuu inaga saarayaa waa shardiyo maadiga lama xadfo kaana nuunkeega lama xadfo kaa odhan maysid amarka lama xadfo nuunkiisa mudaarica unbaa la xadfaa wa xadfi nuuni mudaariciha mudaariceega nuunkeegaa la xadfi mudaarica almajzuumi la jasmiyey almajzuumi waa shardi labaadoo wuxuu inaga saarayaa kaanadu markay marfuuca tahay ama mansuubka lama xadfo nuunkeega waslan welibana la waslinayo kaanada haddaan la waslinayninna waa shardi saddexaadoo lama xadfo in lam yalqahaa hadduuna la kulmin saakinun mid saakinihi saakin hadduuna ka dembaynin waa shardi afraadoo lam akun ama lam yakunin ladiina oo kale hadday noqoto oo yakunida aladiina saakin baa ka dambeeya lama xadfo waa shardi afraad walaa damiiru nasbin damiru nasbana yuuna ka dambaynin damiiru nasbo hadduu ka dambeeyo oo lam akunhu oo kale oo kale ay ku xigto lama ogola waa shardi shanaad walaa damiiru nasbintu damiiru nasbaha oo mutasilin isaga ku xiga oo mutasil ah waa shardi lixaad markaa mutasilin lix shardi buu sheekhu inoo sheegay horta ko waa inay mudaaric tahay laba mudaaric waa inuu majzuum yahay saddex mudaarica waa xilliga xaalatulwasli waa inuu yahay afar waa inuuna saakin ku xigin shan waa inuu damiiru nasba una ku xigin lix damiiru nasbahaasi mutasil yuuna ahaanin wa takhtasu kaana waxay la khaas tahay bixadfi nuuni mudaaricihaa mudaariceega nuunkeega oo la xadfo ayay la khaas tahay mudaaricii almajzuumi la jasminayey waslan xilliga la waslinaye la xidhiidhinayo wain lam yalqaha yuuna la kulminba saakinun saakin yuuna la kulmin wain lam yala wow kuma jiro in lam yalqahaa hadduuna la kulmin saakinun saakin hadduuna la kulmin walaa damiiru nasbin damiiru nasbana uuna la kulmin oo mutasilin mutasila takhtasu kaana waxay la khaas tahay biumuurin umuur minhaa waxaa ka mid a umuurta majii'uhaa inay timaado zaa'idatan iyadoo ziyaado ah waqad taqadama wuu inoo hormaray ziyaadadu wa minhaa waxaa ka tirsan jawaazu xadfi aakhirihaa aakhirkeega hadafkiisu inuu banaanaado wadaalika kaasi bikhamsati shuruudin waa shan shardi xabadda mutasila buu ka tegi doonaayo mutasilka dee damiirkaa si gaara loogu sii shardiyayaa saasuu uga sii tegey bikhamsati shuruud wa hiya an takuuna waa inay tahay bilafdi mudaaric lafdi mudaaric waa shardiga koobaad wa an takuuna waa inay tahay majzuumatan mid la jasminayo waa shardiga labaad wa anlaa takuuna yayna noqonin mawquufan calayha mid la waqfiyayo waa shardiga saddexaad walaa mutasilatan mid la xidhiidhsatay yayna noqon bidamiiri nasbin damiiru nasbo waa shardiga afraad walaa bisaakinin saakintoona yayna la xidhiidhsanin wadaalika kaasi ka qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisa oo kale walam aku maanan ahayn bagiyan mid jidhkayga ka ganacsataa walam aku bagiyan ereygaa aku ihi akun ka yimid nuunkii waa la xadfay kaana ayaa la ismigeegu waa ana khabarkeeguna waa baqiyan asluu wuxuu ahaa akuun faxudifat idamatu damada waa la xadfay liljaazimi jaazimka dartii walwaawu wowgana waa la xadfay lisaakinayni labada reeban dartood wa nuununa waa la xadfay litakfiifi fudaydsi baa loo xadfay wa haada alxadfu xadafkani jaa'izun waa jaa'iz walxadfaani alawalaan labada xadaf ee horena waajibaani waa waajib walaa yajuuzu ma banaana alxadfu xadaf ma banaana fii naxwi lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaab lam yakuni waayo dee saakin baa ka dambeeya waa liajli itisaali saakin saakin baa la xidhiidhsaday bihaa iyada oo fahiya nuuntii maksuuratun waa la kasrin liajlihi saakinka dartii fahiya mutacaasiyatun way diidaysaa cala alxadfi xadafka liquwatihaa awooddeeda bilxarakati xarakadu ay u yeeshay walaa fii naxwi in yakunhu waa ninkii cumar binu khadaab sow ma ahayn in yakunhu hadduu yahay isha cawaran dajaal falan tusallada calayhi lagugu sallidi maayo yakunhu nuunkaa lama xadfi karo sababtu waa maxay waa damiir fii maxali nasbina ku xiga waa litisaali damiir damiir baa la xidhiidhsaday almansuubi la nasbinayo bihaa kaanada wa damaa'iru damaa'irtu tarudu ashyaa ashyaada waxay u celisaa ilaa usuulihaa usuushoodii damiirku shay kaste asalku u celiya hadda dacaa maxaa u dambeeya alif sow maaha ataana u dambeeya alif sow ma aha alifkaa kala garanayaa alifka wowga ah iyo alifka ya-daa wuu kala garanayaa sarfiilu dacaa ataa dacaa kor buu taagayo waa wow ataana waaya maxaan ku kala garanayaa bal ta un ku darso daca anaa beryey dhe wow iman doona ta'da horteed daacawtu ataa anaa imid dhe yabaa iman doonta halkaa ataytu saa darteed buu u yidhi wa damaa'iru damaa'irtu taruddu ashyaa ashyaada waxay u celisaa ilaa usuulihaa usuusheedii walaa fi lmawquufi calayhaa ka la waqfiyeyna ma bannaana nasa calaa daalika arrinka waxaa caddeeyey ibnu kharuuf sheekhii la odhan jiray wahuwa xasanun waana arrin wanaagsan lianna alficla ficilka almawquufa alayhi la waqfiyayo idaa dakhalahu lxadfu xadaf hadduu galo idaa dakhalahu lxadfu xadafku hadduu galo xataa baqiya si uu baaqi ugu ahaado calaa xarfin waaxidin ow xarfayni laba xaraf wajaba waxa waajibaya alwaqfu calayhi in lagu waqfiyo bihaai sagti ha yaroo lagu dul aamusa la keenaa war maxaa kol haddaynu ha meelaha ka soo jiidanayno lagu dul aamuso maxaynu nuunkii nuunkii u xadfaynaa xadafkanina jaa'is uu ahaa shay baaba la keensanaya aan ajnabi ahaaye kii maxaa loo xadfay meesha xaqa u lahaa ka qawlika cihi war xifdi walam yacihi falam yaku haddaba falam yaku waa bimansilati lam yaci oo kale lam yaci ha baa la keeni jiray lam yaci maadaama ha la keeni jiray dee lam yakuna ha baaba la keensani xilliga waqfiga dee si hadaa looga maarmo nuunkeega ha loo daayo falwaqfu calayhi waqfinta lagu waqfiyayaa biicaadati alxarfi xarafka soo celintiisa alladii xarafkii kaana fiihi ku jiray ayaa owlaa ka mudan min ijtilaabi xarfin xaraf soo jiidadkii lam yakunan meeshaba ku jirin ha in la keeno nuunka in la soo celiyaa ka mudan walaa yuqaal laodhan maayo milu isagoo kale fii lam yaci lam yaci lafteeda yadaa maqana yadii hala soo celiyo hada halaga daayo laodhan maayo waayo yadaa lamtana la dagaalamayso xadfaysa lianna icaadat alyaa yada lam yaci oo la soo celiya tu'addii waxay gaadhsiini ilaa ilqaa'i iljaazim jaazimkii oo shaqayn waayo lalaaqi yeelo bikhilaafi lam yakun lam yakunte haddii nuunka la soo celiyo jaazimkii oo shaqayn waaya meesha ma imanayo fain aljaazima jaazimku iqtadaa wuxuu keensaday xadfa dama damaha in la xadfo laa xadfa nuun nuunka in la xadfo sema keensan kamaa bayanaa sidaan caddaynay qodobka saddexaad ee kaana ay la khaas tahay waa ka gebagebada uu sheekheenu ka dhigay waxa weeye wa xadfiha in kaanada la xadfo waxdahaa keligeed wa takhtasu kaana bixadfiha um-, kaanadu culima waxay la khaas tahay in iyada la xadfo kaanada lafteeda ayaa la xadfayaa kaana ayaynu odhanaynaa waa la xadfayaa waxdaha keligeed mucawadan canhaa waxa laga ciwad qaadan maa lafdiga maa inta kaana la xadfo ayaa ismigeegii iyo khabarkeegii la reebi kaanada xadfanna maabaa ciwad ka ah xadafkaasina waa waajib kol hadduu ereygan la xadfay ciwadba uu meesha ka yaallo fii mili amaa anta inaad tahay daa nafarin mid reer adag ka dhashay ama guruub adag iyo jamac adag nin u saaxiiba miyaad waxaa u samaynaysaa amaa anta daa nafarin haddaba ereyga amaa ah maabaynu haynaa hadda halkan amaa maabaynu haynaa maadaasi waxay wakiil ka tahay oo ciwad ay ka tahay kaana xadfan wuxuu ahaa an kaana keena meesha antadani ismigii bay noqonoo ta fadxisan oo kaana ku jirta ka dhiga an kunta daa nafarin an kunta daa nafarin kaana oo qura la xadfo an kunta kaana oo qura ha la xadfo maxamed ibnu maalik kitaabkiisa kaafiyada waa saddex kun oo baydo oo dhadhow wuxuu ku yidhi waxaamilu damiiri mahma xudifa faina faslahu ladayhim ulifa waxaamilu damiiri mahma xudifa faina faslahu ladayhim ulifa haddii kaana la xadfo damiirka mutasilkii munfasil buu noqdaa hadaba an kunta daa nafarin kaana markaan xadfo taadii anta bay noqoni an anta daa nafarin bay noqon an anta daa nafarin haddaba an iyo antaha loo kala dhexaysiiyo maa yaroo zaa'ida ah oo laga ciwad qaatay kaanadii an ma anta daa nafarin an iyo ma nuunka an ku jiraha lagu idqaamo miimka ma amaa anta daa nafarin amaa anta dha nafarin waa gabay bay ku jirtay halkaa iminka waxaa xadfan amaa anta daa nafar maxaa xadfan kaano oo qura ayaa xadfan kaano keligeed baa xadfan meelaha laysku xidhee luqadda ayay ka mid tahayba ama anta daa nafarin icraab baa lagu odhan daadaa maxaa nasbiyey baa lagu odhan ama anta daa nafari war daadan maxaa nasbiyey ardayga dee meesha kaana ka eegeyn kaana xadfan muxuu odhan alla khalad baydoo ama anta duu nafarin bay ahayd buu odhanaya anta duu nafar war waa la ma aha waa daa nafarin meel halxidhaalaha luqaday ku jirtaa ama anta daa nafarin mararka qaarna waxaa la xadfaa kaanada iyo ismigeegoo wada socota khabarkoo quraan la soo reebaya markaana wa maca smihaa ismigeega maceegaa la xadfi fii mili in khayran fa khayrun oo kale in khayran hadduu khayr yahay fa khayrun waa khayr in khayran ereygan in khayrana khayrani waa khabaru kaana kaana iyo ismigeegii baa la xadfay in kaana alcamalu khayran or camalku hadduu khayr yahay fa khayrun fa jazaauhu khayrun inta dabadeed weeyi iyo xadiidkii nebigu lahaa waltamis raadi walow khaatiman min xadiid fargashi dahab biraba ha ahaadee walow khaatiman min xadiid ama khaataman min xadiid walow khaataman khaatamantan maxaa loo nasbiyey waa khabaru kaano kaana iyo ismigeygii baa marnay walow kaana almultamasu fiihi warka la raadinayaa haba ahaada khaataman min xadiid wa xadfihaa xadafkeega ayay la khaas tahay kaanadu waxdahaa keligeed la xadfo mucawadankiiyoo laga bedel qaatay canhaa xaggeega maa laga bedel qaatay fii mili amaa anta inaad tahay idaa nafarin nin jamacu saaxiiba ama koox wa maca smihaa ismigeega maceegaa la xadfi fii mili in khayran khayr hadduu yahay fa khayrun waa khayr waltamis dalab walow khaataman haba ahaada fargashi oo min xadiidin birahe min khasaa'isi kaana kaana khasaa'isteeda waxaa ka mid a jawaazu xadfihaa xadafkeegu inuu bannaanaado walahaa waxaa u sugan fii daalika kaa dhexdiisa xaalataani laba xaaladood fa taaratan mar tuxdafu waa la xadfi waxdaha keligeed wa yabqaa soo hadhay alismu ismigii iyo walkhabaru khabarkii wa yucawadu canha waa laga ciwad qaadan maa wa taaratan marna tuxdafu waa la xadfi maca smihaa ismigeega miciga wa yabqaa waxaa soo hadhaya alkhabaru khabarkii walaa yucawadu canhaa laga ciwad qaadan maayo shay-un shay falawalu ka hore bacda an an dabadeed weeye anta almasderiyati masderiyada ah waa fii kulli mowdicin meel kaste oo uriidda fiihi loo jeedo tacliilu ficlin in ficil lagu cilaynayo bificlin ficil kale ka qowlihim oo kaleba weeye amaa anta munطaliqan inaad tegayso ayaan indalaqtu ana u tegey asluu wuxuu ah indalaqtu waan tegey lian kunta munaliqan inaad adigu tegayso faqudimat ilaamu laamta waa la hormariyey iyo wamaa bacdahaaba cala alficli baa laga hormariyey lilihtimaami ihtimaam bihi isaga loo ihtimaamayo ow liqasdi likhtisaasi ama ikhtisaas u qasadkii fa saara wuxuu noqday lian kunta munaliqan indalaqtu uma xudifa ljaaru jaarkii waa la xadfay waa laamka eh ikhtisaaran soo gaabsi kamaa yuxdafu sida loo xadfi jiray qiyaasan min an an looga xadfi jiray ka qowlihi tacaala falaa junaaxa calayhi an yadawafa i baa ka xadfan ay fi an yadawafa bihima uma xudifad waxaa la xadfay kaana ikhtisaaran aydane gaabsi fanfasala damiiru damiirkiibaa munfasil noqday kunta ta'da ahaa fasaara wuxuu noqday an anta buu noqday uma ziida maa maabaa lagu kordhiyey ciwadankiioo ciwad laga dhigay fasaarad waxay noqotay amaa anta uma udqimat nuunu nuunta waa lagu idqaamay fi lmiimi miimkii fasaara wuxuu noqday amaa anta buu noqday wa calaa daalika kaasuu dushiisa ahaaday qowl cabaas binu mirdaas cabaas بن mirdaas qowlkiisii ayaa kan waafaqsan buu sheekhu yidhi muxuu yidhi cabaas abaa khuraan shatama أنت da nafarin فإن qowmiya لم تأكلهم dabcu abaa khuraasha war ninka abaa khuraasho la yidhaahdo amaa anta inaad tahay daa nafarin nin reer adag ka soo jeeda miyaad sidan u samaynaysaa buu fa inna qowmi aniga tolkay lam ta'kulhu mayna cunin buu yidhi adabucu abaartu tolkay ma waxaad moodaysaa inay abaar iyo gaajo la dhinteen war tolkay geesiyaal bay ahaayeenoo siday ummadda iyo sharafta u difaacayeen bay dhammaadeen buu yidhi kolkaa ogow buu yidhi inayna abaar iyo sanado khatarih oo soo maray inayna u dhiman abaa khuraasha khuraashata ama anta daa nafarin kaas weeye maxalushaahidkeennu markaa asluu wuxuu ahaa lian kunta fa cumila fiihi waxaa la sameeyey maa dakarna waxaynu soo sheegnay wahaani mas'alada labaadna bacda in in dabadeed iyo walowlow dabadeed weeye inta iyo lowda a shardiyatayni labaduba shardiyataanka ah mihaalu daalika kaa tusaalihiisu bacda in in dabadeed weeyi qowluhum qowlkooga ay yidhaahdeen almar'u qofka maqtuulun waa la dilaa bimaa qatala bihi wuxuu wax ku dilay unbaa lagu dilaa in sayfan fa sayfun hadduu seef wax ku dilo seefa lagu dilo wa in khinjaran fa khinjarun hadduu midi iyo tooray wax ku dilana midi iyo tooray wax ku dilo qofka waxa la yidhi kolba wuxuu wax ku dilo un ha lagu dilo laakiin dee masaa'il baa jira culimmada fiqigu ay ka soo reebaan nini hadduu inan yar ama hadduu inan yar qaato uu kufsado oo guruub tobano bay ahaayeenoo siday ilmihii yaraaya carruurta ahaa uu kufsanayeen uu dhinto tobankaba kaba la wada kufsado miyaynu odhan ilmaha yar kufsi bay ku dileen iyagana kufsi ha lagu dilo mayde lagu la odhan maayo xaaraan bay ku dhaceen xaaraantii maaha qofku wuxuu wax ku dilaa lagu dilaa ilaa masaa'il dee fuqahadu ay yaqaaniin oo lasoo reebo mooyaane almar'u qofka maqtuulun waa la dilayaa bimaa qatala bihi kuu wax ku dilay uunbaa lagu dili in sayfan hadduu sayf wax ku dilay fa sayfun wa in khinjaran hadduu midi ku dilayna khinjaran markaa khada anigu waan kasriye waa la fadxin karaa hoosta su inoo sheegayo wayna bannaan in la kasriya wain khanjaran dhe ama wain khinjaran dheh fa khinjarun wanaasu dadka majziyuuna waa la abaalin biacmaalihim camalladoodaa lagu abaalin in khayran in kaana camaluhum khayran fa jazaauhum khayrun ilaa afar weji baa ku bannaan laakiin wa in sharan camalkoogu hadduu shar yahayna fa sharun abaalkooguna waa shar in khayran fa khayr camalkoogu hadduu khayr yahay abaalkoogaa khayr noqon hadduu camalkoogu shar yahay abaalkoogaa shar noqon wa qaala shaacir gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi laa taqrabanna dahra aala mudarifin in aalima abada wain maluuma gabay buu ninkani tirinayaa wuxuu yidhi laa taqrabana adahra aala mudarifin in aalima abada wain madluuma wuxuu leeyahay laa taqrabanna war ha u dhowaan addahra noloshaada ama weligaa aala mudarifin ree aala mudarif hoy ree aala mudarif faraha lalama galo in daaliman haddaad tahay mid dulmiyaya abadan weligaa wa in madluuman iyo haddaad tahay mid la dulmiyayaba war gar iyo gardarro wey halkaynu gar iyo gardarre ka nidhaa ayaa carabtuna in daaliman wa in madluuman ka yidhahdeen gar iyo gardarro reerkaa faraha la gelin buu yidhi haddaba in daaliman abadan wa in madluuman taasaynu u jeednaa ey in kaana hadduu yahay maa qatala bihi ku wax ku dilay sayfan seef faladii ka yuqtalu bihi lagu dilayaana sayfun wey wain kaana camaluhum hadduu yahay khayran fa jazaauhumna khayrun wey wain kunta aaliman haddaad tahay mid gardaran oo aalima iyo wain kunta haddaad tahay madluuman wa miaaluhu tusaalihiisu bacda low low dabadeed qowluhu alayhi الsalaau wasalaam rasuulka qowlkiisii oo kaleba wey nin inan doonayey ayuu rasuulku ku yidhi meher inanta keen meherkeygii waxba ma hayo buu yidhi rasuulku wuxuu yidhi iltamis walow khaataman min xadiid war wuxuun inanta waxbaa lagu meheriyaaye wuxuun u keen walow fargashi birana ha ahaade iltamis raadi walow khaataman haba ahaada fargashi min xadiidin bira inanta waa in wuxuu lagu meheriyaa ilaahay baa xaq uga dhigay meherkaa ah. laakiin hadday adiga kuu soo dhiibta ka waran ay tidhaahdo ha waxaad igu meherinaysaa boqol graam oo dahaba ah. intiina anaa haya ho intanba inta intaydanba igu meheri hadday ku tidhaa way iska banaan tahay waxba odhan mayno waa meelka dhac odhan mayne hadday iyadu tidhaahdo intaa laygu meheriya intiina ay tidha anaa kaa bixinaya dee ka qaadoo si wa alla wax mashkilada oo jiraa ma jiro wa qowlu shaaciri gabayaa haddaba iltamis walow khaataman min xadiid nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahay iltamis raadi walow kaana almultamasu fiihi wey walow kaana maa taltamisu khaataman min khaataman min xadiid wa qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeye laa ya'manu dahra duu bagyin walow melikan junuuduhu daaqa canha sahlu wاljabalu gabayaaga odhanaya ليأمنون دهر ذو بغي ولو ملكان جنوده ضاق عنها السهل والجبل laa ya'manu aamin ma noqdo addahra weligii aamin ma noqdo duu bagyi nin dulmi u saaxiibihi qof dulmi u saaxiibihi aamin ma noqdo walow melikan boqor miyuu ahaado junuuduhu ciidamadiisa daaqa canhaa cidhiidhi ay ka noqdeen asahlu dhulka bannaan iyo waljabalu dhulka buuraha ah hadduu boqor yahay buur iyo bannaanba ciidankiisu uu buuxiyey oo laakiin dulmi iyo gardarro uu ku jiro aamin ma aha beydkani waxa halkan ay soomaalidu ka yidhaahdiin dhagarqabe dhulka u dhaqdhaqaaqa bay yidhaahdeen dhagarqabe dhulka ayaa u dhaqdhaqaaqa kolka waa saasoo kale weey laa ya'manu aamin noqon maayo addahra weligii aamin noqon maayo duu bagyin qof dulmi u walow melikan waxay ka dhigan tahay walow kaana albaaqi ka daalimku haba ahaada melikan boqor boqorka oo junuuduhu ciidamadiisa daaqa canhaa cidhiidhi uu ka noqday asahlu dhulka bannaan iyo waljabalu dhulka buurihii ey walow kaana ha ahaada maa taltamisu ka ad dalbaysaa khaataman fargashi min xadiidin bira ah walow kaana haba ahaada albaaqii ka baaqiga ee daalimka ihi melikan boqorba ha ahaado in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam